بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii toddobaad ee ka mida min ictiqaadi ahli الsunnati waاljamaca waxaa inoo dembaysay mas'aladii wacdaabu اlqabri xaqun yus'al اlcabdu can rabbihi wacan nabiyihi wacan diinih wayuraa maqcadahu min aljannati aw الnaar waxaynu soo maray xukumka haybiga ah cadaabulqabri inuu jiro ah xaqna yahay addoommaduna la weyddiintoona rabbigoodii ay caabudahayeen iyo rasuulka iyo diintoodii nin walbana su-aashaa jawaab markuu ka jawaaba kadib la tusayo boosku ku jannada iyo naartaba ayaynu soo maray marray asaga asagaana uusan inkirin ilaa bacdu ahlilbidac bacdu ahlilbidac baa dafiray oo diiday daraar ibnu camr baynu soo sheegnay dhiga asagu waa sheekhii xafs alfardi min ahlilbidac baa lagu tiriyaa waana jabri nin jabri awaya muctasili ma aha waxaa kaloo loo tiiriya dafiraaddaas bishil mariisi isaguna khalqulqur'aan ba ha la yimaada laakiin jabriyuu ka tirsan yahay dhanka kale yaxya bnu kaamil wadaad la yidhaahdana waa loo tiiriyey isna waa min aljabriya amaa shuyuukhu اlmuctasila badankood cadaabu اlqabri way sugaan cadaabu اlqabri way sugaan kutubta ahlusunna waljamaaca iyo mukhtasaraadkooda iyo kutub alxadiid kutub atafaasiir markaad maraysaan waxaa loo tiriyaa inkaaru cadaabi alqabri ila almuctasila cadaabulqabriga waxaa dafiray oo inkiray baa la yidhaahdaa muctasilo kutubtooda haddaad muraajacaysa muctasilana cadaabuulqabriga waan aaminsannahay waana xaq waaqicah akhbaartoo dhan baana sugaysa yidhaahdaan daa'ifaduna waxaa fiican marka madhab loo tiirinayo in maraajicdeeda iyo kutubteeda loo noqdo waxaa maraajicda iyo kutubtaa ku yaallana ayaga loo aanayoo loo tiiriyo khusuumtooda iyo dadka iska soo horjeedaan waxa kutubtooda ku yaalla in loo tiiriyana ma wanaagsan si kastaba ha noqotee alqaadi cabduljabaar kitaabkiisa la yidhaahdo fadlu اlictizaal wa طabaqaat اlmuctasila sabxada laba boqol iyo kow wuxuu leeyahay muctasiladu waa un laba qaybood laba qaybood weeye qayb tidhaahda cadaabuulqabri waa xaq waana waaqic waana dhacahayaa inuu dhacahayana waa maqtuucun bihi waa shay yaqiina oo qaطci oon shaki gelayn waana akaru shuyuukh اlmuctasilu yidhaahdaa waa sida ay muctasiladu u badan tahay qaybta labaad wuxuu waa qolyo qaba cadaabulqabrigu waa shay jaa'isa ah inuu dhaco mana jasminayno intaana waa in yar buul nin muctasili ah oo dafira cadaabulqabrigu ma jiru leh waana sheekhii muctasilada qaadi cabdiljabaar sidaa darteed calaa udiin ibnu muqlataay ibnu khaliij almisri sharaxa ibnu maaja markuu marayo wadaadkaasi xanafiga xaggana muxadidka ah wuxuu leeyahay tiirinta loo tiiriyo inkaaru cadaabi اlqabri ila اlmuctasila sax ma ah kitaabka طabaqaat اlmuctasila qaadi cabdاljabbaar iyo xaakim aljushami iyo abulqaasim balkhi iyo niman ay isku tageen ay qoreenna uu u tiiriyey abu cubaydillaah almarzabaan ee iska lahaa adiibka xaggana falsafiga mutakalimka oo muctasiligahana uu ka soo guuriyey asaguna kadalika najmudiin aلطuufi alxambali kitaabkiisa dar اlqowl اqabiix fi الtaxsiini والtaqbiix asna wuxuu leeyahay in loo tiiriyo muctasilada fiihi nadar hawshaa marka waa masalo u baahan in la baraarujiyo taasi marka iska ogaada un almuhim yaa u tiiriyey muctasilu inkaaru cadaabi اlqabr axad ku horeeyey anugu aan arkay kolley waa asheekh abulxasan alashcari in kulligood loo tiriyo oo la yidhahdo muctasilaa qabta kulligood loo tiriyo waxba aan laga soo ribin abulxasan alashcari baa ku arkay maqaalaadkiisa markaynu ka hadlayno waxaa weeyaan kutubu almaqaalaat aw almadaahib kutubta ka hadasha firaqda iyo madaahibta kitaabka u horeeyan arko waxaa weeye waa maqaalaadka ama salafku in badanoo ka mida kutubtooda waad ku arkaysaa qadiiman waxadiian in loo tiiriyo inkaaru cadaabi اlqabri ila اlmuctazila maqaalaat اlislaamiyiin waاkhtilaafu اlmusaliin mujaladka labaad boqol toban iyo lix buu ku qoran yahay inkaaru cadaabi اlqabri inuu yahay madhab اlmuctazilati wاlkhawaarij wاlkhawaarij ibnu xasamna طaa'ifa minhum buu u tiiriyaa si kastaba noqotee waxaa wey ta waa layska ogaado waxaa inoo soo hadhay ahlu sunnuhu badankood cadaabulqabrigu wuxuu ku dhacayaabay dheen ruuxda iyo jasadka aaifa min ahli adii aa'ifa min ahli اlxadiid ayaa iyagu waxay wuxuu ku dhacayaa keliya jasadka cadaabulqabrigu yaqacu cala اljasadi bilaa ruuxin jidh aan ruux lahayn buu ku dhacaya cadaabulqabrigu laakiin jidhku waa dareemaya maca alixsaasi bilcadaab ruuxna kuma jirto cadaabkana waa dareemaya majmuuc اlfataawa mujaladka afraad laba boqol lixdan iyo saddex buu sheekhu u tiriya طaa'if min alxadiid ibnu taymiya wa bihi qaala ibnu jarir abri baa la yidhaahdaa sida abu zarcat alciraaqi uu ku sheegay fii طarxi tatriib qurطubi fi tadkira wuxuu u tiiriyey ra'yiga asagaa ila saalixi oo min almuctazila iyo wa jamaca min alkaraamiya ayuu u tiiriyaa waxaana la sheegaa ibnu xasm inuu asna sidaa qabo ibnu xasm inuu sidaa qabo laakiin ibn xasan waxaa loo tiriy waxaa weeye in kitaabtiisana laga dareemayo waa inuu qabay cadaabku wuxuu ku dhacahayaa cala aلruuxi liljasad ayb taasi waynu soo maray masale labaadoo muhimad waynu soo marteeno yani musaa'alada marka laga hadlaayo ila laba masala kala duwan cadaab اlqabri iyo musaa'alo oo imtixaan ah cadaab اlqabri asagu waan dhammaynay warkiisi ee masalada labadan rab inaan u gudbo waxaa weeye almusaa'ala aw fitnaة اlqabri farqu bayna fitnaة اlqabri wa cadaab اlqabri laba masalo kala duwan weeye middaa ayada waxaa laisku khilaafay ummadihii oo dhan miyay u taallaa oo miyaa la weydiin maa diinuka waman nabiyuka wamaa mxuuha rabbuka miyaa la isweydiin mise ummadeennu khaas ku yahay alxakiim atirmidi wuxuu ihi ummadeennu khaas ku yahay ummadihii hore marka ambiyada loo soo diro oy rumeeyaan way badbaadi jireen hadday beeniyaanna adduunkaaba lagu cadaabi jiray gaalnimadooduna gaalnima iska cad yay ahayd kufrigooduna kufru juxuudin wa takdiib buu ahaa wax imtixaana iyo su-aalo u baahan yihiinba maba jiraba maxaaba laga qadaaduri oo imtixaan laga weydiin oo laga ikhtibaari asagoo warkaasuu maray alimaam ibnu cabdilbar asagu wuxuu leeyahay munaafiqiinta iyo muslimiinta unbaa la imtixaani asagoo halkaasuu maraa ahlulxadiid iyo fuqahada intooda badankood waxay leeyihiin ra'yikaa ka duwan oo ra'yiga ibn cabdilbar iyo alxakiim atirmidi ka duwanoo waa maxay cadaabmxuu ahaa fitnaة اlqabri aw musaa'alaة اlqabr waxay ku dhacaysaa oy taabanaysaa cala alkaafiri wاlmu'mini wاlmunaafiq ra'yiga ibn cabdilbar iyo ra'yiga xakiim atirmidi ma tiro ma tiro wuxuusan u tirayn sunnada waxaad ku marteen ood aragteen ninka shahiidka ah inaan imtixaan qabri la weydiinayn nabig wuxuu ninka shahiidka ah marka la xabaalay oo akhara xayaat اlbarzaq lagu imtixaani maayo rasuulkiisana la weydiin maayo rabbiguu caabudayana la weydiin maayo allana la weydiin maayo diintiisana la weydiin maayo nabi allow maxaa jiray dheen saxaabadu kafaa bibaariqati الsayfi aw الsuyuufi calىa ra'sihi fitnatan nabigu wuxuu yidhi sal ly slam seefta walacwalacdeeda madaxiisa lagu haya u adkaystay ee naftiisa alla uu ka iibsaday ee u gegsaday ayaaba imtixaan oogu filan in la tijaabiyo iimaankiisu ma dhabbaa mise waa nifaaq yaha lagaa sheego kafaa bibaariqati الsayfi calىa ra'sihi aw الsuyuuf calىa ra'sihi fitnatan dadkaan fitnaة اlqabri iyo su-aal la weydiinaya muraabidka ayaa lagu sheegay idan xadiidkan muxuu inoo tilmaamay xadidku waa garanaysaan haddee fi الsunan والنasaaئي xadiid صaxiixa weeye waxaad arkaysaa in la kala su-aasha lagu kala soocayo munaafiqi iyo mu'minka dhabka ah saadiqa mukhliska iyo mudaciga iimaanka sheeganaya ee adduunka axkaamta islaamka lagu dureerinaya fii daahir اlaxkaam marka la xabaalay xayaatulbarsq ay galaan ee adduunka ka tagaan qabrigan lagu hubsado markaa su-aal baa ku bilaaban si loo kala sooco munaafiqii iyo mu'minkii haddii kale maxay faa'iidaysay kafaa bibaariqati الsuyuufi calىa ra'si fitnatan idan ninka in la tijaabiyo oo imtixaan laga qaado oma baahna wey maxaa lagu soo imtixaanay adduunkaaba imtixaan lagaga soo qado waa soo baasay wey idan taa waa garateen baan u malay macnaha marka wuxuu xoojinayaa wadaadihii dhanka kale marayay masalada saddexaad inaan barajino munaasabka waxaa weeye cadaab eh, alqabri waa takliib waa takhliib haddaad bahalku cuno iyo haddaad bad ku dhimatoon lagu xabaalin iyo hadda intay diyaarad kula qaraxda ama kula qallibanto jidhkaadihii dhiiggaadaba dhulba uusan soo gaadhin oy hawadaa ku dhammaato cadaabulqabri waad la kulmi haddaan rabbi badbaadinin musa'alat qabrina waad la kulmi qabri waxaa loo yidhi oo magaca saa loo siiyey masalada way u badan tahay bini aadamka maxaa u badan in la xabaalo uma amaatahu faaqbara uma idaa shaaa anshara marka taqbiirku iyo qabriyointu way inugu badan tahay marka takliib ayaa magaca loo baxshay mooyeene ma ah takhsiis iyo taqyiid licadaab اlqabr cadaabku iyo musaa'aladuba meel walbood aad joogto ama baطnu sabcin gal ama biyo iyo bad ku haligan ama hawaha kula tagtee cadaabku waa kii ku taabta ruuxdaadu iyo jirhkuna cilaaqaad bay leeyihiin ilaa dhowr la gaadhsiiyo ilmaha markuu minka hooyadii ku dhibco dhowr bilood dhowr eh, dhowr usbuucna uu joogo dhakhaatiirtu waxay ku naf baa ku jirta isagoo xinjirba ah yay ku leeyihiin wuu nool yahay waa xinjir hadda la soco saddex usbuuc isagoo ku leeyihin wuu nool yahay oo se idinku garan maysana waa nool yahay bay ku leeyihiin idan jidhkaadu iyo ruuxdu cilaaqaad baa ka dhaxeeya fi raximi ilmuhu markuu meeshaa ku jiro wuu nool yahay hawl adugu haddaad bannaanka markaad joogto lagugu sameeya aad dhiman lahayd buuna ku noolya maana dhimanaya waaba kor oo kubchaya waa cabursan yahay ma neebsanayo meel u furan ma jirto waa dhug waana nool yahay ilaahay baa yaqaana suu wax u nooleeyo cilaaqada labaad oo markaa adduunka timaado naftaada iyo ruuxdaadu ee jidhkaada iyo ruuxdaadu cilaaqaa ka dhaxaysa wada shaqay mar baad seexani adoo jiifa yaa cadaab lagu gelin bohollaad ka boodi balaayaa ku cadhsan libaax baa ku fiijisan intaasoo hantaq baad ka ninka kula fadhiya kuma og waxaad maraysaa cadaaba ninka kukala fadhiya waxaa naar lagugu shubahayo ama neef aad tuurayso ama aad fadlinayso war ooma hayo markaad soo bowdee toostana xawga ku gaadhay weli waa dareemi adoo argixsan oo salsalsan oo gerirahaya oo neef tuurahaya baad kacaysaa haddii markaad saa u seexataba naxariis laguu furo oo janna lagu geeyo xawrlacin la xidho aad marqaantana adoo jeefa oo nakoogeyn baad marqaansantood aroos ku jirtaaba naftu siday oola xidhiidhayso ama ruuxdu oogu xidhan tahay badankan iyo gankan waa awood iyo maqaadir rabbi oon la garanayno haddaad tira waaw ninkan libax baa cunay naftiisi see loo cadaabi ruuxiis see loo cadaabi fuqaadu waxay ku leeyihiin inta wax dareenta kulligii ma aha inta wax fahanta kulligii ma aha meelo yar baa wax fahanta qalbiga iyo maskaxda iyo waxbaa wax garta sida fahamka iyo garashadu iyo maqalku iyo aragtidu jirkao dhan usan u wadaagin ayaa dhici karta xubin xubinahaada kamida ah iyo ruuxdoo isku xidhan inu cadaabkuba ku dhaco waa maqaadir waxaa wey oo culum haybiya ah. ilaahay siduu sheegay iyo rasuulkiisu ayaa loo rumayn qodqodka badan dhib buu keenaa muhiimaddu aan ka rabayna waxaa weeye inaad ogaato uun cadaabu اlqabri inamaa dukira liltakhliibi laa liltakhsiisi wاltaqyiid waa ifahanteen baan u malay cilaaqada saddexaad ee ruuxdu ay leeyihiin ganku iyo jidhku waxaa weeye xayaat albarzakh markaad dhimato ay naftu kaa baxdo ee lagu xabaalo noloshii adduunyana ka soo tagtay tii aakharee dhabtayda weynaydna ma adan gaadhin waxaad ku jirtaa nolol u dhaxaysa bayna alxayaaةi اdunyawiya wاlxayaaةi اlukhrawiya اdaa'ima xayaaة اlbarzakh baa la yidhahdaa waa nolol labaduba ka duwan wa min waraa'ihim barzakhu ilaa ywmi yubcaثuun xayaatada ayadaa way qiraan muctasiladu salafiyaduna waa qiraan muranna kama yaalo muranna kama yaallo midda ayada ah haddii arwaaxulmu'miniin iyo shuhaaddadii arwaaxdoodii intii shimbira laga dhigo ay jannada soo daaqayaan oo nicmaysanayaan dadka ashqiyada ee la cadaabhayana maxaa ku diideen ayaguna in arwaaxdoodii iyo jidhkoodii qayb lamida la cadaabo cadaabkana ay dareemaan sida naa'imku nicmada iyo naallada iyo dhibaatada iyo rafaadkuba u dareemayo idan waa masaa'il haybi ah oon muran badan xayaatada afraad waa maxay iyo cilaaqada afraad ee jidhku ay leeyihiin ruuxdu waa midda weyne bacda albacثi timaada waana ta u culus ee dhammayska tiran wixii kaloo dhan wuxuu noqonayaa marka taa loo firiyo dhelleel buu noqonaya ayib ilahaas inaan baraarujiyo waa rabay waxaa kaloo munaasaba in la baraarujiyo waynu soo sheegnaan u malayne axaadiia iyo adilada cadaab alqabri ku timid waa axaadiid fara badan oo صaxiixa oo mutawaatira tufiidu اlqaطca wاlyaqiin habeenkii inaan soo baraarujiya ila tahay mise waan ka tegey inaan soo baraarujiya ila tahay sheekhu wuxuu uhi wa munkarun wa nakiirun xaq munkar iyo nakiirna waa xaq ayaguna waa shay jira xaquna waa inaga soo sheegna tacaariiftiisii inuu dhowr nooc ba yahay waynu soo hormarinay ayib munkar iyo nakiirna waa xaq xaqnimadaasna hadde waxaa looga jeedaa waa shay jira wayna imanaysaa munkar iyo nakiir muctasiladu magac ahaan inay keeneen baa la sheegaa kutubtana ku badan kutub salaf aad ugu badan magaca inay dafireen oo yidhaahdeen maay say malag ilaahay oo mukaramo mucadam ah munkar iyo nakiir maxaa loo odhan slafku badankood waxay ku gaabsadaan waa munkaru wa nakiirun xaq way saasay uga gaabsadaan munkarku ma mid hal malag baa nakiirkuna ma malag kala inta badan ooma baxaan wadaaddo yar baa u baxi waxay ku munkarna waa malag nakiirna waa malag nimanna yaxtamil bay kaga tagahayaan yaxtamil bay kaga tagahayaan khilaafku ku jira raqiib iyo catiid mid ka daciifsan baa ku jira munkar iyo nakiir waxaana loo badan yahay inay yihiin laba malagoo kala duwan midna munkar la yidhaahdo midna nakiir la yidhaahdo mucsilada waxay dhaheen ma ahe waxaan munkar iyo nakiir aad moodaysaan waa laba macaani laba macnoo kala duwan weeyo malag malagga hore ee kugu soo baxaaya ee kaasasinhaya hanqarhka iyo aad moodo muxuu ahaa unkadka kaasaa la yidhahdaa munkar midka kufrigaadi iyo gaalnimada aad samaynayso kugu imtixaani ee kugu nafta kaa goyn ee ku dhibahayana ee hawshaa la baashirahayana waxaa la yidhahdaa nakiir bay dhihi ayib idan qolyaha qaabka u qaybiya midka hanqarh u soo horeeya ayaa munkara ka u dambeeyana waa nakiir waa siday adu salafku u qaybiyeen qaybo ka mida ah. ama almuctadil maxay ku xambaareen waxay dhaheen maba aha shay jismi ah ama makhluuqba ma aha ama daato malad min almalaa'ik shuqulba kuma laha waa laba arimood laba macno uu dareemayo ruuxa maqbuurka ah markuu meeshaa tago salsalkiisii iyo wareerkiisii iyo kufrigu ku jiray markuu xusuusto wadnafuga ku dhacaaya iyo balaayada meesha ka imanaysa ayaa waxaa la yidhahdaa munkarun wa nakiir bay leeyihiin waa maxay shay uu dareemhayo maqbuurku ee ma aha makhluuqaani malakaani karimaani maaha saasay iyagu yidhaahdaan marka barhkood waxay leeyihiin almunkar waa talajluj اcaasi inda اljawaab talajluj اlcaasi cinda aljawaab caasigu hashkadaynta uu hashkadaynaya ee uu joogjoogsanaya markuu su-aalaha la weydiinayo ayaa la yidhahdaa munkar bay dheheen wالnakiiru waa maxay waa taqriicu اlmalakayni lilkaafiri taqriicu اlmalakayni lilkaafiri labada malag ee waxaa maxaad u samaysay kufriga maxaad u samaysay kan dhagaha kaa raacaysa ee hadalka kuu gubaysa kaasaa la yidhahda bay dhaheen nakiir ayib maxaa la yahada waa macnihii ba ujeedaan gubiddaas iyo su-aalku adayg adkaynta ayaa loo jeedaa nakiir ee labada malag ee su'aalaha aalaha qaadi ma danfirsanin bay dhaheen inay laba malag jiraan oo la is-imtixaanay ma diidanin laakiin labadaa malag nakiir iyo munkar lama yidhaahdo munkar iyo nakiir lama yidhaahdo waxay samaynayaan oo falka ay samaynayaan ama qaabku caasigu u jawaabayo u hashkadaynayo ayaa la yidhahdaa munkar iyo nakiir war labadan malag ma jiraan way jiraan bay dhaheen imtixaanku ma dhic wuu dhici badankood way hadda la soco magacood allahu yaclam bay dheheen ilaahay baa garanaya laakiin laba malogood wanaagsan la dhihi maayo munkaru wanakiir macnaha iyagu way sheegaan laakiin axaadiid badan baa ku timi axaadiid badan baa ku timi macnahaasi lama inkiri karo xadii fi saxiixayn xadiidkii tirmidi iyo keyrkoodba waa ku timaada wahumaa labadaa malag waxaa weeye fataana alqubuur qubuurta kuwa dadka ku fitneeya nas'al اllaha subxaanaه wa tacaala ahabaata sugnaan baan weydiisanaynaa ilahay inuu su-aalaha nagu sugo bilmunaasaba waxaa kaloo munaasaba in la baraarujiyo bacd اlأma aلashaacira sida alciz bn cabdالsalaam abu moxamed aljuwayni cafwan abu moxamed bn cabdisalaam sulطaan culamaadka u taqaanine mxuu ahaa masaalix mxuu aha qawaacid اlaxkaam fi masaalix اlanaam iska lahaa isagoo ciz bn cabdisalaam sulطaan culama waxaad u taqaanaanba wuxuu yidhaahdaa axaadiista ku timid cadaabuulqabriga su-aasha munkar iyo nakiir miisaanka xawdka shafaacada wuxuu uhi waa axaadiidan daniya ninka inkarana la tagfiirin maayo wadaadku allowsaal buu ku ah xagga fanniga xadiidka muusan aqoonin aqoonna ooma lahayn hadalkiisa hadda wax ka soo gooyey wuxuu yidhi waman kadaba bikhabara min akhbaari اlaakhirati fain kaana mudrakuhu madnuuna kaxadiiثi الشhafaacaةi wاlmiiزaani وacadaabi الqabri وإkhraaجi الmuwaxidiina min الnaari lam yukafar bidalika mujaladka koobaad boqol sideetan iyo saddex qawaacidkiisa hadde qawaacid axkaamkiisi baan idiin sheegahaya hadalkiisi mujaladka koobaad boqol sideetan iyo saddex dabcadan daar اlqalm ee labada mujaladka ah almuhim hadalka hadal baaila wey intuu sheegayba cinda asxaabi اlxadiiث waa maxay akhbaar iyo adila ku timid mutawaatira qaطciy waman ankarahaa bacda maa calima ila shay waa shay samci ah shay samci ah weeyoon caqli iyo nadar midna lagu ogaan kariya ijtihaad ninkii inkira bacda maa calimahana waa kaafir agtooda ayib marka taasi laguma lugo taasi iska ogaada maxaa yeele arrimo badan oo mutawaatir oo qaطciyaad ah ayaa cinda ahli اkalaam ka adaniyaad iyo ijtihaadaad aqoontoodaa iska kooban nadar iyo falsafo iyo alaab kale intay ku mashquulsanaayeen yaa dhaxalka nebi maxamed wahro la qaybsaday waxaynu u gudbaynaa sheekhu wuxu uhi waxawdu muxamadin nebi darkiisii laga cabayeyna xaqun gar waana iman doonaa huwa xawdun waa dar taridu ay ku aroori doonto calayhi dushiisa ummatu ummadda nebi maxamed sala allahu calayh waalih wasalam walahu darkaasi wuxuu u ahaaday aaniyatun weelal iyo koobab yashrabuuna biha ay ku cabahayaan minhu min alxawd ay kaga cabahayaan axaadiis badan baa ku timid in dherarkiisu bil uu dhan yahay ballaciisuna bil loo soconayo ninkii mar ka cabbana lam yadma abadan ninkii hal koob ka cabba weligii oo dambe oomi maayo axaadiista qaarkood waxaa ku yimid inna likulli nebiyin xawda nebi walba xawd iyo dar buu leeyahay ummaddiisu usii fadhiisto oo usii hagaajiyo oo uu ku sugo ay ugu imanayso darkaa ka cabahayaan nabiga waxaa ka sugan xadiid kale faman warada calaya aflaxa darkaa ninka igu yimaada igu soo gaadha ee soo istaaga ninkaa waa liibaanay waa inaga soo maray asbaabta lagu waayay inay ka mid tahay inaad dadka dalamada ee garka fajarada ama jawarada ah dulmigooda ku kaalmayso u nacamlayso aad daba ruclayso in lagu waayo xawdka nabi maxamed sayidina cumar asagu wuxuu odhan jiray sayaأtii qowm yukadibuuna biاlqadar wayukadibuuna biاlxawd wayukadibuuna biالshafaaca wayukadibuuna biqowmi yakhrujuuna min الnaar axmed ibn abi caasim baa soo saara waana ahar ka sugan xilligii saxaabada awaakhirtoodii cubaydاlahi bnu ziyaad ayaa xawdka nabi maxamed dafiray markaasaa zayd ibnu arqam bara ibnu caazib wadaadkii la odhan jiray abubarsat alaslami saxaabadaasaa ku radiyey oo la yidhi waad khaldantaha annagaa nebi maxamed ka maqan le maxaad sheegaysaa xoogow khawaarijnimaana ku jirtay ee cubaydillahi ibnu ziyaad kaanat fiihi xaruuriya la yidhahdaa markay saxaabadu dhagaha ka raaceen uu ka toobadkeeno uu ka noqday abubarza maalinkii dambe loo sheegay wuxuu idhi man kadaba bihi falaa saqaahu اllah ninkii xawlka nebi maxamed beeniya ilaahay kama waraabiy in sha allahu tacaala hawl odagay way saabadu ka taagan yihin markuu arka inay saxaabadu soo taagan yihin o axaadiista daldalhayaan aynan waabanayni wuxuu war waa jiraa iga hadhay nimayo waxaad yeelaysaan bal hawsha joojiye almuhim axaadiidta ku timid xawdka nebi maxamed waa axaadiid fara badan oo mutawaatiro ah in nabigu wuxuu inoo sheegay biyihiisu ay ka cad yihiin caanaha malabkana ay ka macaan yihiin weelasha iyo koobabka yaalee lagu cabahaye xidigaha cirka nabigu waa ka badan yihiin buuhi nabigu wuxuu inoo sheegay ummaddiisa qayb ka mida darka xaggiisa intay soo aado oo u kaalaya yidhaahdo in sanka lagu dhufanoo darka laga fiijin naarna loo kacin ciyaadan billah marka bal saxaabadu wuxuu ku yidhi nabi walba meeshaasuu fiirinaya ummaddiisu intay dhan tahay maalinka qiyaamo ha ihoojinina idinkoo badan oo qiimo badan oo ahlu tawxiida oo munaafiqiin sanka lagu dhufan idinku jirin ii imaada in yaroo xayna meeshaan soo soo joogsani darkaa idinku sugahayaaye kumaankuma iyo balaayin waa inaad noqotaan tiradiinnu waa inay ambiyada kale rususha yaabaan meeshaa wuxuu nabigu maalinkaa waa laisku dhoolatus baa ka jira murqabanaysi waa la issamrin mala ambiyada isu faana iyo rususha meeshaa dibir haygaga dhaqaaqina buuhi nabi maxamed noo soo duceyha waa dadaalaynaa saxaabadu soo duce waanu dadaalaynaa marka hawsha hawl sahlan maa xawlka nabi maxamed ilah subxaana wa tacaala inta ka cabtee lagu soo dhaweeyey allah inagu daro iyo muslimiinta kulligoodba almuhim xawdka xawd sidaas a weeye ibn abi caasim abubakr muxuu yidhi wاlأkhbaaru alatii dakarnaha fii xawd الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam tuujib اlcilma muxuu ku yidhi ninka la yidhaahdo sulطaan اlculamaa ayib muxuu ku yidhi waa daniya waa lagu kala taga faniga fanigiisi ma aha fanigiisi ma aha ayib taasi markaa layska ogaada kitaabkiisa aلsunna dabcadan aan hay nuskadii sheekh albaani taxqiijiye baan hayaa saddex boqol labaatan iyo ko safxada ah yuu sidaa ku yidhaahdaa muu soo celceliyaa xawdka nebi maxamed intaana ka tegin wax yar baan ku dari lahaa xaggee ku yaallaa masale lasku maandhaafay halkee ku yaallaa ma marka siraadka laga soo banka qiyaame ee laisku imtixaanay ee imtixaankay nabigu ka ergeeyey in laga dareero nin walbana intii la miisaamo camalkiisa lagu xisaabo banki laga dareeray marka laga dareero waxaa la marahayaa siraadkii jahanaba dushiisa ahaa ma siraadka gadaashiisu ku yaallaa oo rafaadkii banka qiyaame la taagnaa iyo jahanaboo lasoo maraya naartii lasoo dulmaray lahankaas iyo oonkaas iyo rafaadkaasaa lagaga nasanoo lagaga cabi oo siraadku ka dambeeya mise miisaanku ku xiga arimahaas waa laisku maandhaafay xadiidka anas ee fii musnad axmed wa jaamic tirmidi waxaa weeyaan siraadka u horeeya uma almiisaanu uma alxawdu buu leeyahy asagu sidaasuu leeyahay siraadka u horeeya kadib miisaanka ku xiga xawdka nebi maxamed baa markaa u dambeeya ishkaal baana xagga matniga ka imanaya marka la fiiriyo sida loo baday marka waa asiraatu uma almiisaanu uma alxawd bankii marka qiyaama laga dareero jidkaasaa la mari kadib miisaankii baa ku xiga kadibna darkii nebi maxamed baa laga cabahaya wadaaddaha waxay leeyihiin mawqifkuu ku yaallaa banka qiyaamuhu xawdka nau ku yalla bay leyihin intaan siraadkaba la soo gaadhin ee bankaasuba ku yaallaa wadaaddaha odhan lay oo maxaa uu daliilay waxaa uu daliilay dhaheen xadiidka anas ee musnadu axmed jaamic tirmidi mabay socon karayn muxuu socon karin xadiid waxaa ku yimid fi saxiix aad garanaysaan dad ba saxaabadayda ka midaa ah soo aadi xawdka markaasaa la fiijinoo la goosan waan u yeedhi maxaa leey innahum adau qad axdaثuu bacdaka ayib asxaabtaydi wey nabi maxamed oo gadaashaayo wax kharibeene faraha ka qaad fa suxqan suxqan baan odhan doonaa marka mawqifku ku yaalla haddii manti salaad la soo maro miisaan la soo maro darka nabi maxamed ninka yimaado waa nin soo badbaadayba munaafiqna jidka siraadmaba soo mari kara wuu ka faniinahayaa miisaanna warkiisaba jooji nimankaa warkood war sahaal ma aha waxay leeyihiin mawqifku ku yaallaa hadduu doono meesha u dambaysee siraadka laga fuurahayaba ku yaalle bankaa weyn ee lagu kala baxahayo bankaasu ku yaalla xawdka nabi maxamed culamada sidaasay leeyihiin qolyo kale waxay leeyihiin xawdka nebi maxamed maadaama la yidhi dherarkiisuna waa bilsocod ballaciisuna waa bilsocod ummaddoo dhanna waa qaada koobabka saaran keliya xidigaha dhan bay ka badan yihiin riwaayo kale nabigu wuxu ur sl laga bilaabo muxuu ahaa cadan oo ammaantan ammaanta sham ilaa xadaramood buu isku jiraa mar xadaramood ilaa wuxuu isku jiraa madiine iyo xijaaz idan waa dhul aad u kala fog qiyaas buu nabigu saxaabada ku siinayaa mooy waa ka fogyaa laga yaaba idan wadaadda waxay leeyihiin mawqifkana madaxiisaa ku yaalla qaybta dambana bacda almiisaan bay dhacaysaa oo inuu sidaa u wareegsan yahay baa laga yaaba afkiisa uu ka bilowdo awdka uu ka bilowdo mawqifka cafwa banka yowma alqiyaama afkiisa kalena uu ku yaallo bacda almiisaan ra'yiga ibnu qayim baa dooranaya wuxuu leeyahay axaadiid mawqifka tilmaana waa timid kuwa bacd اmiiزaanna waa timid waxaan ku jamcinaynaa xawdka naxwi waa dheer yahay fiidiisa iyo madaxladiisu halkaasay dhacdaa wuxuuna ku daacaa oo ku dhammaadaa meel hebla oo bacd اmiiزaan ah saddexdaa madhabna way jirtaa almuhim aduu saddexdaa madhab waa jirtaa aanu ka soconay intaas waa shay hayba ah. nabi maxamedna sugay waa in la rumeeyo la ictiqaadiyo sida akhra looga cabi lahaana camalkeeda lala yimaado loo diyaargaroobo sheekhu wuxuu ihi wsiraau kawar iyo xawd waa kala duwan yihiin insha allahu tacaala habeen dambe inaan sharxan laga yaaba kawharku waa webi gooni oo nabigu ilaahay siyo laga cabi doono waa ka duwan yihin sida raajic wadaaddaa isku mid ka dhiga oo kawar iyo xawdku waa isku mid yidhahdaan laakiin alraajix waa inay laba shay kale yihiin laba inay kale yihiin wey wsiraau jidkuna xaqun dhab weeye siraadku waa jidka la marahayee dul marahaya jahanamo dusheeda maraya yudacu waxaa la dejinaya siraadku fii sawaa'i jahannama jahannamo dusheeda ama bartankeeda sawaagu mar wuxuu noqdaa bartanka waddada wuu noqdaa marna daraf iyo dhinac buu noqdaa ayib ee hadda waxaa loo jeedo waa dusheedaa la marinaya fayamuru الnaasu calayhi dadkaa maraya wاljannatu jannadii la geli lahaana min waraa'i daalika kaasay ka sii shishaysaa nasal llaha subaan way ka dambaysaa nasal llaha subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa asalaamata nabadgelyo aan ka nabadgallo naarta iyo waljawaaza gudbid aanu gudubno jidka siraad aan gudubno naarta aan ka gudubno ilaahay subxaana wa tacaala wadaadka haka aqbal duqadan annagana hanagu daro idan asiraad asna waa sida adilada ku timeedna waa carakawa wey adilada ku timi waa adilo aad u fara badanoo mutawaatiro ah adilo mutawaatira ah oo carakawaa ah wey marka iyaduna hawsha uu ku soo yidhi uu ku daray uu ku daray wadaadkii muxuu ahaa ibn abd alciz kuma darin baan malaya ka xadiidi الشhafaacati wاlmiisaani وacadaab اlqabri وإkhraaج الmuwaxidiina min الnaari intaasoo soo siraadku muusan ku daray idan iyaduna waxaa weeye halkaasaa la dhigahaya axaadiis badan waxay tilmaantay in uu ka dhuuban yahay miiq dun ah ka af badan yahay seef dhegdhegaysi iyo midi oo haddee wax saasa see loo mari shay sidaa ah miiq dun ah ka ka muxuu ahaaye ka dhuuban seefna ka af badan riwaayaad kale inuu qalqallooco sidii kaadidibi bay tilmaameen idan see loo marahayaa ilaahaygu subxaana wa qaadir ahaaye awooddiisii baad faraha la gashayba ma allaan awoodin meesha in la maro waagi hore waa la murmi hadda hawaaba lagu socdaaye biyaaba lagu dul socdaaye waxaa weeye ninka asagu ilaahay u sakhan waa beebiba oo siraad bas arki maaya saas u kacahayaan ninkii kale asagu camalkiisa uu dhulka la dhacana wuu jiidi meesha ayada asagoo halhaylan buu ka bixi kii kale malagii galayna uuba ka qalwanba halkaasuu ka fadhiidi ciyaadan billaah marka awood rabbi weeye nin ku mara sidii hilaac in ilbiriqsi ku mara birtida oo kale waa la kala duwan yahay faras dheeree nin ku mara nin orod ku mara nin rucleeya nin lugeeya iyo nin gurguurta ciyaadan billah hawshaasi waa hawl adag weeye camalkii lagaga badbaadi lahaa aakhar ha loo diyaarsado ilaahayna ha naga badbaadsho sheekhu wuxuu uhi walmiisaanu in laysmiisaami doono xaqun xaq weeye miisaan tuusan ubi waxaa lagu miisaanayay miisaanka asaga alxasanaatu wanaagyahu wanaagyaalka acmaasha wanaagsan iyo wasayi'aatu acmaasha xunxun kamaa shaaa allahu rabbi siduu doonay ama doono an tuusana bihi in acmaashaa loogu miisaamo miisaanka an tuusana alacmaalu wاsayi'aatu wاlxasanaatu bihi bilmiisaani wey ibn abi caasim wuxuu yidhi asagu alahbaaru alatii fii dikri اlmiisaani ahbaaru kaiiraة laa tadhabu can ahli اlmacrifati biاlahbaari كثرتها وصحتها وشهرتها وهي من الأخبار التي توجب العلم على ما ذكرنا صدح بقول لبواتني أفر صفحة أه مركا ميزانك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إذا والوزن يومئذ الحق فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون عياذا بالله marka miisaanku cinda ahli الsunnati wاljamaaca wa akar ahli اlbidaci waa miisaan xisi ah oo la arkahayo oo jismi leh oo muuqda wey miisaanaheenna adduunkaoo kalena suura ahaan lagu shabahahayo si macnihiisa loo fahmo luqa ahaan baa loo jeedaa ee ma aha shay macnawi ah muctasilaa dafiray iyo bacdu alkhawaarij iyo xataa bacdu ataabiciin oo ku khaldamay oo yidhi almiisaan wahuwa alcadlu waa cibaara can alcadli waalqisti bay dheheen wanadacu lmawaasiinada waxaa weeyey dheheen waanu garsooraynaa wey cadaalad baan wax ku maamulaynaa wey nin walba wuxuu mudnaa baanu siinaynaa ee ma aha miisaan intii meeshan lasoo dhigo la miisaami camalkaadi xumaa kii samana la saari laba kafadood oo leh carab lisaan laba kafadood kifataani wa lisaan tushaya marna agga u leean marna agga u leexan ila annagu moog tahay baashan kifadee la saaro mxuua kiilada la saaro iyo middan wixii la miisaamayo lagu rido see lagu ogaa inay sameeyiin in kale irbad baa jirta saa u taagan arabteen soo ma aha taasaa lisaanka la yidhahdaa marka waa lahu miisaanu lahu kifataani wa lisaan cinda salaf ma ahaataa miisaan caadiha ah maaha ka carab buu leeyahay laba kifadood buu leeyahay waxay isku bandhaafeen salafku maxaa m saxaa'if ulacmaal acmaashii xumayd iyo tii samayd diiwaanihii iyo waraaqihii lagu qoray miyaa meeshan la saari mise camalka laftirkiisi baa la saari mise ruuxii qudhigiisi baa la saari intuba daa'ifa min asalaf baa qabta qolyo waxay dhaheen ruuxuu qudhigiisi baa la saari meesha oo maxaa u daliil ah waxay dhaheen waa kii nabigu soo maray nin miskiin oo tabar yar baa soo maray markaasuu ninkan yidhi ninka ma arkaysaan aakhara marka la tagay miisaanka wuxuu kaga culus yahay jabal uxud ama ninkan hadda meesha mare hore ee xoogga badnaa muggii oo dhulka ayuu ka xoog badan yahay cabdullaahi ibnu mascuud oo luga dhudhuubnaa ama mijimar u dhuubnaa saxaabada qaarkood ku qosleen markaasuu nab sal slam miisaanka markuu ku istaago waa lagu kala baxaaya adilada noocaasoo fara badan waxay tusaysaa saaxib اlcamal in la miisaamayo nin kaafira ama munaafiqo fero weyn yaa wuxuu nab sal slam janaaxa bacuuda waa kaga fudud yahay miisaanka marka la tago inahaasay daliisha o hadda waxay dhaheen waxaa la miisaamaya saxaa'if alacmaal diiwaanka iyo buugga lagu qoray camalkaada ayaa la saaray aggi agga loo kala saarahaya maxaa u daliila xadiiu lbiaaqay daliishadeen nin muslima la miisaami waa labadi maxaa kugu dhiman waba ima dhiman waxba ima hadhin ilahay wuxuu odhanaya annaga waxaan kuu haynaa shaatu laa ilaaha ila allah ayadaa markaasay wixii meesha saaraa oo dhan iyada ku cuslaanaysa adiiubiaq waad garanaysa xadiiskii caanka ah ee dheera marka taasi waxay sugaysaa waa la miisaan waa maxay waa saxaaifta wadaadda waxa dh maya camalka way camalka camalka laftirkiisa baa la miisaami camalka aad la imanaysay ee salaad lahaa ee soon lahaa ee qur-aan akhris lahaa ee sadaqa lahaa ee jihaad lahaa ee hijro lahaa ee runsheeg lahaa oo wixi oo dhan baa awood la gelin markaasaa la miisaamaya bidaliil baqari iyo aali cimraan baa aakhare iman doona ayagoo daruuro ah waaweyn oo u doonayahe ruuxii akhrin jiray ee idan adilo iyagona fooda ka qaadeen wadaaddaha weliba odhanhaya acmaasha la miisaami ayaa ka axaadiis badan kuwa odhanhaya inta kale la miisaamaya almihim furuuc baan isku haynaa furuuc alcaqiida layadaan caqiidada furuucda ikhtilaaf baa gala ka khilaafi اlfiqi laakiin usuusheedu khilaaf ma galo weligaa hawsha ha ku khaldabi marka furuuc caqadiya oo mukhtalafo a jira bayna الsalaf wa bayna a'imaة اlxadiid laakiin ama اlusuul fahiya mujmacaة aw mujtamaca calayha maslada marka intaasi aynu ku dayno cadli ma aha cadliguna waa warka ay la yimaadeen weeye muctasile iyo niman la garan waaye iyan ku khasaarin sheekhu wuxuu yidhi intaanan ka tegin lisaanka lisaan inuu leeyahay xadiid ku asaxay ma jiro xadiid ku asaxay ma jiro laakiin alimaam abu cabdillaahi alxaliimi min aimati alwujuh ashaaficiya iyo abu cabdالlahi الqurطbi صaaxib الtafsir labadu waxay soo guuriyeen iجmaacu ahli الsunaةi واljamاعة bal wa iجmaacu اlmuslimiin inuu miisaanku leeyahay kifataani wa lisaan ibnu baطaal asna waa soo guuriyey ijmaaca asaga ah ibnu baطaal wuxuu uhi وأجmac ahlu الsunaةi calى اliimaani bاlmiisaan وأna الأعmaala tuuzanu ywma القiyaamaةi وأna الmiiزaana lahu lisaan وkifataan وتumaثل الأعmaaل وtuuزan وأnkarat الmuctaزilaة وqaaluu almiiزaan cibaaraة can الcadل whuwa khilaafu nasi kitaab الlahi وqowli rasul ه sl sلم شharx الbukhaarي mujaladka tobnaad an boqol konton iyo sagaal alqaadi adamamini oo ninkii naaxiga aggana muxadi faqiiha ahaa wasaraxa hayru waaxidin biijmaci ahli الsunnati calى اliimaani bاlmiizani waana acmaal cibaadi tuuzanu ywma اlqiyaama waana اlmiizan lahu lisaan wakifataani waana اlacmaala tumaal watuuzan masaabix اljaamic kitaabka la yidhahda mujaladka tobnaad laba boqol toddobaatan sideed buu sidaa ku yidhahda almuhim ijmaacu ahli الsunna inuu laba kifa leeyahay lisaan leeyahay kifataanku bacd aaaar baa ku timaada ama lisaan waxaa ku yimid ijmaacaas ahlusunna ayagaa qaba aaaartaasa ina marka laga yaaba inay marka ay ay istinaaseen baa dhici karta ama adil aan waana arag wallahu aclam biha sheekhu wuxu uhi wasuuru buunku xaqun dhab weeye in malag loo xil saare hawsha uu afuufi doono dhab weeye yanfuqu waxaa afuufahaya fiihi fi الsuuri wanufika fi الsuuri ayib qur-aanka in badan bay kusoo noqotaa israafiilu malagga la yidhahda afuufi doona fayamuutu اlkhalqu unkoo dhan baa dhiman doona dadku rabbi soo reebayba mooye uma yanfuku fiihi اlأkhra mar labaad buu afuufi doonaa fayaquumuuna khalqiga istaagi lirabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigood bay u istaagi doonaan lilxisaabi kala bax iyo wاlqadaa'i xukun in la xisaabo nin walba xaggana la kala xukumo iyo wاthawaabi abaalmarin iyo wاlciqaabi ciqaabid iyo cadaabid iyo wاljannati wالnaar iyo naar iyo janno in la kala galo la kala dareero ayib markuu nabigu maalin oga sheegay saxaabada suurka iyo qaabka malagaas loo abuuray uu u hayo waa nabi allow xaaladda xaalad culus weeye seen yeellaa nabi wuxuu idhi quuluu xasbuna اllah wanicma اlwakiil quuluu xasbuna اllahu wanicma اlwakiil tawakalna calى اllahi rabbina twakalna cal allahi rabbina sidaa dhah nabiga maan sa oga sheekay xadii saxiixa ah loo xil saaray inuu buunka afuufo maalinkii loo xil saaray hawshaa loo dhiibay suu intuu buunka ugu qabsay isla foorariyey ishiisu weli bilig nabigu ma dhihin bu ilaa yomina hada bilig ishiisu ma dhihin inna inagusan kama biligsiino wuxuuna dhowrayaa ilى اlcarshi yantadiru maa yu'mar buunkiibuu saa u haystaa waa isla foorriye waana diyaar ishiisuna biliq wuxuu ka baqaya ishu markay biliq dhow ama hadalkii iyo amarkii maqli waayaa munaadi min الsamaa ama xagga allaba ka imanaya ilى اlcarshi buu fiirinayaa yani waa awood iyo aan la xamili karin wey malaa'ig baa iska leh isku awood ma nihin maalinkii la abuuray ilaa ywmina haadaa saasuu ahaystaa yandur ilى اlcarshi yantadiru maa yu'mar walam taطraf caynuhu qad ishana biliq kama siinin laa yacsuuna اllaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun hawl adag wey maalinkuu nabiga saa oga sheekeeyey ee nabi allah hawsha dawaab hawl culuse bal ilaahay noo bari maxaan dhahnaa quluu xasbuna اllahu wanicma اlwakiil tawakalna calىa rabbina ayadoo sidaa tahay malagaad arkaysa israafiila malaa'ig hawsheeda lama galee dagaalkii beder uu ka qayb galay isagii jibriilba weerarkay wax kaga jireen awoodduu sidaa bahalka ku haysto gaala kula dagaalami allaa geliyey waxda xami ad u garan karta ma aha cadara'as nusuusta iyo diinta inaad qaadata mooye caqligada sakaraadka intan la eg haddaad dacna rab inaad ku xukunto awooddiisa iyo cilmigiisa waad fashilmaysaa waad baaba'aysaa ayib nebi maxamed oo la fadhiya saxaabada iyo intuu malg jubl u yimaado yuu la hadli oo la sheekaysan oo amar siin saxaabaduna ma og mana dareemahayaan marna haddii malaa'igtu intay soo shabaado bani aadam iska dhigtay u imanaysa waad garanaysaa awoodda awood rabbi leehay wey ayib malku jibriilka markuu kacahayo adduunka nabiga ka qarinaya dhankii bari iyo galbeed o dhan u waayo nabigu lix boqoloo garbaab ku kacahaya fircoon markuu damca inuu ashahaatana samada toddobaad intuu ka soo haayo asagoon dhammayn afka dhoobada ka saaray samada toddobaad xadiidka tirmidi wuxuu nebi maxamedoo maalinkii fircoon uu webiga lagu halaagay ee uu caaca lahaa maalinkan saan u duula hadaad arkaysa buuhi la ra'ayta alcajab alcujaab min khalaa'iq اllah samada toddobaad ilaa tan hadda ay naga hoosaysa mid walba ta kale waxay u jirta شhan boqol oo sanaa la socdaa شhan boqol oo sano nin caaca yidhi buu ka gaadhsiiyey intuu ka soo kacay taxta carshi الraxmaan yuubigi niil intuu dhoobadiisi darayba afka kaga dhuftay aamus calaynidi imisaa lagu kari lahaa oo nabi muuse kugu daalay oo islaam kugu daalay oo rabbi fanatay ood iswaashay maxaa saa u yeeshay an tudrikatu raxmat اllahi wa tacaala ilahi waa raxiim eh dadka rogay ee ummadda rogay ee wuxuu dhaafay jirin ee ilahnimo sheegtay ee tadhacay inuu ilaahay u danqadaan diidanaa oo cadowga ilahi laga argoosto xadiidka xadiid culus wey fii jaamic tirmidi oo ku yimaada malaa'ig baabkeeda lama galo israafiilkii saa u qotomay een isha bil ka siinayni amarka rabbina sugahayay muslimiintii bederna uu garab istaago u gargaaray amar baa la siiyey waxaa dhici karta in la yidhi maanta qiyaamo dhici mayse afuufini mayside orad nabiga u heeli nabi maxad sal slam iyo saxaabadiisa soo ma dhici karto waa addoon la amray soo ma aha xogna asagu ma hayo caalimulhaybna asagu ma aha calaamulhuyuub baa maamulay maanta ka nasooo waxba dhici mahayaane waxaad yeeshaa orod gulufka ka qayb galo abujahl iyo raggiisa ka soo shaqee wixii ka dhacay waad garanaysaa haddi hawshaa waa awood rabbi subxaana wa tacaala lama sii dabagalo inta aad ka ogaato nusuusta kuu sheegto ayaa la qaataa haddaad fahmi weydana allow ii sahal baa la yidhaahdaa wixii kale waa fanasho wa suur waa qarni waa buun weeye malagaa u haysto ayib uuna afuufi doonaa maalinkii ilaahay amarka uu siiyo subxaanahu wa tacaala amaa lafdiga israafiil israafiil malagaasi hawshaa loo xilsaaray in israafiil la yidhaahdo xadiid kuma imanin aayad qur-aan ku garan maayo xadiidna kuma hayo laa mawquufan walaa marfuucan ayb laakiin alimaam alqurطubi iyo abu cabdilaahi alxaliimi ijmaac bay soo guuriyeen labada kitaabay leeyihiin ijmana almuslimuuna ajmacu bay yidhaahdeen ayb ijmacaasaa marka loo daliishanaya waa tii marka casraa'il oo kale malkulmowd la odhan jiro o kale u dhowdaad moodaa tanaasa ka xoog badan sheekhu wuxu uhi wallawxu lmaxfuud lawxa la ilaaliya allawx waa min aلظuhuur laaxaya lowxu lawxu waa maxay waxaa lagu qoray baa cad oo muuqanaya waxbana aan laga bedelaynin saasaa loox loo yidhi wlawxu lmaxfuud luuxii la ilaaliyey xaqun asagoo dhab weeyo acmaashaa lagu qoraa maqaadirna waa ku qoran tahay wax walbana waa ku yaallaa yacnii acmaasha see loogu qori in camalka aad samayn doontaa ku qoran waa maqaadirta allawxu ah, lmaxfuud wuxuu la lug la leeyahay la cilaaq la leeyahay maraatib اlqadar martabadii labaad alkitaaba ina dalika fii kitaab kitaabka la sheegay waa allawxu lmaxfuud maqaadiru khalaa'iq oo dhan baa ku dhigan acmaasha samayn baa ku dhigan waxaad calfan baa ku dhigan waxaad dhaqi baa ku dhigan iyo waxaad dhiiqi intaba wallawxu lmaxfuudu xaqun tustansaku waxaa laga soo guuriyaa oo laga soo minguuriyaa minhu lawxu maxfuudka acmaalu lcibaadi addoommada camaashada yaa soo minguurin malaaigta malaaigtaa ka soo guurin ayb limaaba sabaqa fiihi wixii ku hormaray sabaqadna way dhigan oo min almaqaadiiri wuxuu rabbi qorsheeyey iyo walqadaa'i oo xukumay ah bal huwa qur'aan majiid fii lawxin maxfuud fii kitaabin maknuun kitaab maknuun waa asaga ayb وعنdahu أم الكitaaب waa asaga cinda أهل العilم cindahu أم الكitaaب kutubta adduunka joogta waa ismu jinsi hadda asaga asla w cindahu ay أصل الكitaaب أصل maa يukتab في dawaawiin المalaaئكة وأعmاaل الkhalaaئق wuxuu laabanayaa looxa asaga ah أم الكitaaب iyo الkitaaب الmakنuuni اللوح المaxفوuظ warkiisu waa sida idan asagu haddee muranba ma laha wax khilaafayna khilaafna kama ahlulbidac iyo ahlu sunnaba waa isku raaceen wاlqalamu qalamkuna xaqun asagana waa dhab wax jira waana iman doonaa wixii uu qorayna waa la arki doonaa ayb maxaa yeel nin walba leen maalinkii saa loo abuuray baa layidhi uktub ilaahu maaan maaan maxaan qoraa qor baa laydi wixii dhici lahaa laga bilaabo haddoo lagu abuuray ilaa qiyaamadu ka dhacayso idan fajara bima huwa kaa'in ilaa ywm اlqiyaama awalu maa khalaqa اllahu alqalm xadiid baa ku yimid laakiin sida sabaabka carshiga ka horeeyo waxyaa badan baa ka horeeya waynu gaari doona alqalamu xaqun waa dhab kataba allahu rabbi wuxuu ku qoray bihi biاlqalm maqaadiira kuli shay shay walba qorshayntiisii inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar wa axsaahu rabbi waa koobay shay walba qorshayntiisii fi اdikri ay fi lawx اmaxfuud fi اdikri hunaa alawx اmaxfuud inuu yahay baa loo badan yahay fatabaaraka rabbuna wa tacaala nuun wاlqalami wamaa yasturuun qur-aanka waa lagu sheegay axaadiista waa ku badan yahay markaasna waa shay haybahu waa in sidiisa loo rumeeyo waa qalam ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu abuurayba uu yidhi qor bima huwa kain wax walbo iman doona wuu ka sii daayey marka awooddaana yaa geliya allah subxaanaه wa tacaala wuxuu qorayna lawxul maxfuudku ku yaallaa sheekhu wuxu uhi wاshafaacatu ergada maxamed inuu muslimiinta iyo gaal iyo islaamba u ergayn si guud iyo si gaar ahaaneedoo muslimiinta ah iyo si gaarama bacdulkafara ah xaqun yowma alqiyaamati maalinka aakhara xaqun waa dhab yashfacu qowm qolyaha yaa ergeynaya haaacadii shafaacada nebi maxamed waa fara badan tahay dhowr qaybood bay noqotaa sheekhu marka qaybuu ka sheegi lix baa la gaadhsiiyaa wadaaddaa sideed gaadhsiiya oo badayoo faahfaahiya laba shafaaco waa mujmac wixii kalena ahluqiblo muran baa ka yaalla shafaacada koowaad ee mujmaca waxaa weeye nabigu banka yowmulqiyaama inuu ka ergeyn laba iskuma khilaafin marka bankaa la hoogto oo qoraxda dhakada layska saaro oo la rafaado la hoogo in uunku ay mar aadi nabiy llahi aadam ha socoto nabi nuux nabiyullaahi ibraahim muuse ciise ay soo gaadhi suubanuhu oo uu ka ergeyn fasl alqada ilaah uunkan kale xukun ninkii naar shaqaysa naar u dareeri kii janno shaqaysa jannadiisa sii allow meesha naga dhaqaaji inuu ka ergeyn taasi shafaacada waa maxay waa shafaaca mujmaca waana ta loo yaqaana ashafaacat اlcumaa xasa an yabcaثaka rabuka maqaama maxmuudan ta lagu fasiray wey ayib jumhuur slf ay ku fasireen calى khilaafin fi tafsiir اlaaya shafaacada labaad ee mujmacada waxaa weeye shafaacaة الnabiyi fii ziyaadaةi darajaati ahli اljanna dad ahlu janno jannada galay inuu nabigu ka ergeyno ka shafeeca qaada in loo korday oo la daalacsiiyo nin baa camalkiisii dabaqa labaad buu dhigay ilaahay baa nabi maxamed baa ka ergeyno rabbi ow addoonkan maayar dalacsiis dabaqaa sideedaad iyo kaa labaatanaad maayargiis taana ayada waa maxay eedna waa mujmaca dadka ahlu jannaha ah in darajaadkoodoo la kordhiyo hawaabkoodoo la kordhiyo meel ay lahaayeen ku muteen bicamalihim maca fadl illaah in laga saramariyo la dalacsiiyo taana wax inkarayn ma jiro labadaa wixii ka soo hadhay ahlulbidic iyo ahlusunna isku khilaafsan sheekhu waa inoo tirin doonaa aanu ka soconno intaanan ka gudbayn axaadiista ku timid iyo adiladu waa adila mutawaatira waa qaطciya warkii cisna cabdisalaam yunku aafaynin abubakr bn abi caasim wuxuu yidhi wاlأkhbaaru alatii rawaynaaha can nabiyina salى اllahu عalيه waslm fima fadalahu اllah bih min الشhafaacaةi وتشhفعi إyاه فيma يشhفع فيihi أخباaر ثاaبتة موجiبة موجiبة بعلم حقيقة ma xawت والصاad عن الأخباaر الموجiبة للعلم متواترة كاaفir بالlah waba xukumayba أخhباartaa ninkii beeneeyey buu i waa maay waa kair waa kair kaafir bih kaafir saddex boqol konton iyo sideed sabxada ah kitaabkiisa asunna ka fiiriya idan waa adilo aad xoog badan wey wuxuuna ka hadlayaa shafaacadii qaybteeda mukhtalafkayd buu ka hadlaya kama hadlahayo labadii mujmacad ahayd kama hadlaayo ibn abi caasim waa aimada dhibantay laba boqol siddeetan iyo toddobadii xarbi bay aqraan yihiin idan anwaacdeedii buu tirina ballegaysa hadda wshafaacatu ergada nabi maxamed uunka u ergeynaya alla u ergeynayo uunku ka ergeyn cafan aluna u ergeynayaay yowma alqiyaamati xaqun wey yashfacu waxaa ergeynaya qowmun qolyo fii qowmin ummado kale falaa yasiiruuna ila annaar waa mid tan wuxuu kaaga bilaabay shafaacadii ergedu nabiga iyo rususha gooni kuma aha mujaahidiinta ergeyn shuhadadaa ergeyn culummadaa ergeyn ahlu khayrkaa ergeyn nin walbo muslim ahlu tawxiida oo ilaahay barakeeyey ayay ergada aakhar u furan tahay laba shari bayna leedahay hadda laba shari bay leedahay shafaacadu laba shari bay leedahay shardiga koowaad waa maxay laba sharina way leedahay laba sababna way leedahay shardiga koowaad waa maxay alridaa can الshaafic ninka ergeynaya ilaahay waa inuu raalli ka noqdo ninka ergeynaya waa inuu ilahay raalli ka noqdo idan midka labaadna waxaa weeye alridaa can اlmashfuuci lahu ka loo ergeynhaye laga ergeynayana ee addoonka laga ergeynaya rabbi inuu raalli ka noqdo walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa man da اladii yashfacu cindahu ilaa biidnih idan waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala in laguu ergeeyo uu raalli ka yahay waa in adugu inaad ergeyso raalli uu ka yahay intaasoo dhan kadib waa in ilaahay idmo intuba haddayn dhicin waxaa weeye hawshu waxay noqon famaa tanfacuhum shafaacaة الshaaficiin hawl adag weeye labadaasi marka ama isku qabo alridaa can الshaafici wاlmashfuuci lo mid ka dhig idankana shardi labaad ka dhig ama tafsiili oo saddex ka dhig way kuu bannaan tahay asbaabtu shafaacada lagu muto waa laba sabab inta nasku caddeeyo wey ila ahlu tawxiid inay mudanayaan waa si guud laakiin asbaabta mucayanada waa maxay inaad ahlu tawxiid noqoto in ahlu tawxiid aad noqoto oodan shirki iyo gaalnimo ku dhicin baa lagu mutaa man ascad الnaasi ya rasuul اlah bishafaacatik abu hurayra xadidka fi صaxiix nabi allow aakhare yaa ku liibaani doona ku guulaysan doona shafaacadaada iyo ergadaada ama yaa dadka kale ka mudan ninkii tawxiid khaalisa ku dhinta ilahayna aan u sharig gelin soo ma garanaysaa ayib sabab labaad ma jiraa wuu jiraa nabig wuxuu i ninkii mar walbo la aadaamo markuu aadaanku dhammaada yidhaahdo allahuma raba hadihi dacwaة الtaama والsalaaة الqaa'ima aati muxamada اlwasiyata واlfadiila wabcaثu maqaama maxmuuda اladii wacadtah intaa yidhaahda xallat lahu shafaacati ywma اlqiyaama hawlsaan hawshaa ma aha aadaanka markaad la dhammeeyo ood ajiibto ood ajiibto marka la dhammeeyo ducadaa ku dhufo shafaacada nabi maxamed baad ku helaysaa laakiin waa inaad muwaxid tahay ahlu tawxiid alla ahlu shirkin wa kufr labadaas sabab bay leedahay oo mansuus aan ka hadlayna mansuus ah asbaabta kalena hadde waxaa weeye way iman doontaa shafaacada kale ee laysku hayo axaadiis badan baa shafaacati liahli اkabaa'iri min ummati hadda marka sheekhu wuxuu inoo sheegay ashuruud واlasbaab sababaani waa talaatu shuruud baa kuusoo sheegay qowmkaasi waa maxay qowmka yashfacu qowm fii qowmi falaa yasiruuna ilى الnaari waa man rajaxat sayi'aatuhu calى xasanaatihi qowmkan qolyaha ergeyn kuway ka ergaynayaan naar bayna muteen kadibna ergadii baa ummadda laga aqbalay dadka muslimiinta oo ninkii naar mutay baa naar ka badbaaday waa qoomka qoomkan qoomkan laga ergay waa man rajaxat sayi'aatuhu calaa xasanaatihi qolyihii sayi'aadkoodii iyo xasanaadkooda ay kala bateen oo waxaa batay sayi'aadkii ayaa xoog bat marka la miisaamay kaa wuxuu mudan yahay naar in la geeyo haddaan rabbi caafiyin muslimiin baa ka ergay ilaahayo afuuraiim baa tahay bal kuwan bal nagu dharabo ergaan nahay ordaya kaaysta jannada geysta meeshay muteen hala dhigo taasi waa mid waa qismi ka ah min ahli kabaa'iri min ummati moxamed sal slam wayakhruju qowmun qolyaha ka soo bixi min annaari naar bay ka soo baxayaan bacda intay galeen kadib bishafaacati الshaaficiin naar intay galeen kadib ayay muslimiin ka ergaynayaan kadibna waa ka waa qayb saddexaad kuwa or maay labaad baan ujeeda kuwa or maxay ahaayeen kuwa aan gelin wey kuwa aan gelin ayaa ilaahayow waa kula haysanaa baa loodhanaya kuwa falaa yasiruuna ila الnaar kuwana way galeen waa laga ergeyn waa laga soo saaraya qolyahaasi waxay noqon karaan qolyihii ay u yaqaaneen muslimiintu jahanamiyiin qolyi intay jahanamo galeen kadibna laga soo saaray ayagoo dhuxuloobay kadibna biyo lagu shubay fufi bixi kadibna badbaadahaya idan falkii iyo wixii lagu arkay baa lagugu magacbixina la socota aakhariya adduunba naarti aad gashay ee lagaa soo bixiyey bay ahlu jannadu kuugu bixiyeen magac magaca maxaa la yihahdaa aljahanamiyun kuwa jahanamo galay wey kana badbaaday asmaadu tawqiifiye ma aha hadday xadgudub aysan wadanin la soco qowm saddexaad wayakhruju qowmun qolyaha ka soo bixi min annaari naarta ka soo bixi biraxmat اllaahi subxaanahu wa tacaala bay kaga soo baxahayaan bacdamaa yulbiuhum intuu ku negeeyey kadib fiiha fi الnaar maa shaa allahu rabbi intuu doonay qolyaha waa qolyihii la garan waaye ee uu nabigu xadiidka qudsigaa waxaa shafeeco qaadahaya muminiinta waxaa shafeeco qaadahaya mujaahid shuhadada waxaa ambiyada ee say u socoto nin walba ood iimaan ku aragtaan ama salaad ku aragtaan soo saara soo wada soo wada marka dambaa dad ahlu tawxiida oo qalbigooda ay ku jirto iimaan ee muslimiintu garan waayahayaan markaasa ilahay ka soo saarahaya idan kuwaas intay doonaan bay ku nagaadeen waxaanu ku soo baxeen biraxmat illaah laa waxaa weeyaan laa bishaaacati shaaficiin kuwaas laakiin muxuu sheeku meeshu u hoosgeliyey wuxuu u hoosgeliyey hawshaa waxay imanaysaa xadiidta caddaysaye bacdamaa ay shafaacadu bilaabatay oo ilaahay u idmay ooy muslimiintu ergeeyeen markay garan waayeen baa rabbi soo saarahayaa hadday iyagu wada gartaan ay soo saaraan ilaahay maba soo saareen wa kala hadiye ila kale maba dhimanayn laakiin markay muslimiinta qaybna ay garteen qaybna ay garan waayeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala soo bixiyey markuu ka hadlahayey qaybtan hadda saddexaad ee uu sheekhu sheegay nabi caasim wuxuu ihi alahbaaru اlati fii dikri اlkhaarijiina min الnaar bacda kownihim fiiha wmaa naalahum min aliimi cadaabin wmaa naalahum min aliimi cadaabi khaaliqihim biqadri ma اstaxaquu uma uma برحمة الرؤوف الرحيم بفضل رحمته أخبار ثابتة توجب العلم والإيمان بصحة ما أدت والتصديق به saddex boqol toddobaatan iyo kow sidaa ku yidhaha sunnada eraygaas uma yujiizuhu inay tahay alra'uuf الraciim iyo ima waxuu si fiican ooma qoran lakin kitaabka asalka fiiriya akhbaarta tusaysa ummad muslimiinoo naar gashay in laga soo saari waana ta u daree laysku haystee waxaa wey waa akhbaar tuujib اlcilma wاtasdiiqa ninkii inkirana waraan buu kuu soo sheegay in uu ku gaaloobayo qowm afraad waa kuwa kuwaas intaaba hadday dhammaatay maxaa hadhay qolyihii ku waari lahaa naarta wa qowmun qolyo yukhalladuuna waxaa lagu waarin fi naari naarta abadan weligeedba wahum ahlu shirki dadka shirkiga ku aqdaaman jira weeye iyo wاtakdiibi alla beeninta iyo wاljuxuudi rabbi dafiridda iyo wاlkufri bilahi alla in lagu gaaloobo dadkaa way dadka ku waaraya ciyaada biاllah wixii ahlu tawxiida meeqan haddaanu soo sheegnay shafaacadii markaynu nidhaahno waxaynu soo maray saddex baynu soo maray saddex baynu soo maray midda afraad waxaa weeye shafaacaة man yadkulu bacduhum اljannaةa bغayri xisaabi walaa cadaab waa nimanka u fiican wey waa shafaacaة man yadkulu اljanة bغayri xisaabi walaa cadaab dad muslimiinta ka miduu nabigu wuxuu ka ergayn doonaa in ayagoon la xisaabin cadaab iska badaaye jannada loo kaxeeyo waa kuwa uu yidhi cukaashanadii allow ii bari in nimankaa laygu daro oo nabigu yihi anta minhum wadaadan baa ka daba istaagay maxaa laga yidhi sabaqaka biha cukaasha mid kalaa jirto oo waa ti aanu soo sheegna haddii ay mutafaqayd rafcu darajaati rafcu الdarajaati fi اljanna libacdi ahli اljanna waana tii mutafaqada ahayd mid kalaa jirto waa maxay waa الشhafaacaة fي man tasaawad xasanaatuhum wa sayi'aatuhum oo waxaa loo yaqaana asxaab اlacraaf ayb shafaaco kale waa dadka ay sinaadeen camalkoodii wanaagsanaa iyo kii ba'naa ayaa sinaaday ilaahay baa uga ergayna muslimiinta iyo rususha iyo awliyadu iyo ahlu khayrku kadibna jannaa la geynaya asxaab alacraaf waa lagu iطlaaqa wadaadana waaba diidaane mid kalea jirto nabigu wuxuu ka ergeyn jannada marka la soo kaxeeya albaabadeedaa la istubi nabi maxamed baa ka ergey ilahu aan galla hadee waxbabana soo dhaafisay idiridi baan tubannahay ilaah baan galla hadee noo fasax taana waa laga ergeyn iska galbaashu ma aha iskaga dareer hawshu ma aha الشhafaacaة fي dukhuuli أhli الjannaة الjanة bacda mujaawazaة الsiraaط waa qayb kale idan shafaacadii u dambaysay ayadu gaalada qaarkood gaadhaysa waa maxay waa shafaacaةu rasuuli الlahi fii camihi abi طaalib kaafir mulxida oo ahlu naar naarna ku waarahya wey laakiin nabiga wuxuu ka ergeynayaa in naarta laga khafiifiyo wadaad soo marteen axaadiistu badan ku marteen laba dhimbiloo naara intii lagu istaajiyo in maskaxdiisu buraysaa ama meel dhay ah fii daxdaaxin min annaar baa laga fadhiisay naarta wuxuuna isu arkaa abu aalib axad bini aadam oo ka naar kulul inuusan jirin islaamka intuu tara iyo rasuulka ilaahay baa looga jazeeyey intaa in lagaga khafiifiyo meeqa shafacaynu marayna hadda ay gaadhay sagaal ma gaadhay shee cabdirasaaq sagaal bay noqota miya baasho ayib haddii tii aan ka reebno ilaahay isagu uu qabtayna sideeddaasa u badan inta la sheego inta u badan waa intaas lix toddobo sideed baa u badan ihbaat الshafaaca kitaabka la yidhahdo u qoray alimaam alxaafid الdahabi ee risaala yarta akhriya marka shafaacaadkaa badankood ahlu sunnaha maaturiidiyo ashaaciro karaamiyo iskuma khilaafsanin waxaan isku haynaa khawaarij iyo muctazilanu isku haynaa khawaarij iyo muctazilo ayaanu isku haynaa idan idtaasaa adu u badan sheekhu wuxuu yidhi aan ilaahay subxaana wa tacaala kuwa shafaacada hela nagu daro muslimiintana ha ku dare ee ha la shaqaysto hala diyaar garoobo wayudbaxu haddii addoonkii gaalkaa ee abu aalib ahaa wanaaguuna taray laga abaalmariyey ruuxa muslimka maxaad moodaa wanaagu muslimiinta taro waa helhayaa weeye wayudbaxu waxaa la gowrici almowtu mowtkii baa la gowrici yowma alqiyaamati maalinka qiyaama bayna aljannati waannaari naarta iyo jannada meel u dhaxaysa xadiidkii fi saxiixayn baa u daliilaya cinda axmed mowd baa la keeni asagood moodo wan dharan aad moodo wan dharan ayaa la keenaya meel naarta iyo jannada udhaxaysa derbi udhexeeyaa la soo istaajinaya malag baa dhawaaqi ama naadi yunaadi munaadi yaa ahla aljanna markaasay soo hanqaltaagahayaan ma taqaanaan bahalkan baa laodhanhaya ama shaygan ma taqaanaan haabay muxuu yahay waa mawdkiina baaba'shanna dili jiray yaa ahla naar hanqalkay soo taaga ayagoo rajaynaya in naarta laga khafiyo ama laga saaro markaas aldhi warkaa lama haye ma taqaanaan shaygan haadha waa waa mawdkiina baaba'shay kadib baa la gawrici wankii mawdka ahaa ama lagu shabahay alla garanaye yaa wixii laga siin marka la gowra iyagoo arkaayo mid walba indhaha ku hayo hal ninoo ahlu naar aan arkayna ma jiro hal ahlu jannaan arkaynana ma jiro kulli waad arkahayaan awoodda rabbibaa iskale marka la gowraco yaa laodhan ya ahla aljanna khuluudun falaa mowt wa ya ahla annaar khuluudun falaa mowt nin nin walba meeshuu ku jiruu ku waari geerina ma jirto innahu man ya'ti rabbahu mujriman فإنa lahu جahanama laa yamuutu فiiha walaa yaحya ciyaada biالlah xadiidka fi صaحيح الbukhaarي في صaحيح msلim أحmed waad garanaysaa xadiid culus wey mawd baa la gowrici ma mawdkii baa loo soo ekaysiin makhluuq la gowrici karoo birtu qabanayso ma malagii laftirkiisii baa malakulmowd ahaa malakulmowt اladii wukila bikum oo lagu sheegay suuraةu sida la qudhigiisi miyaa ma hay shay lagu shabaho muslimiinta ahlu jannaha laleeyahay qalbiga ha u degaa ahlu naarna ha ku samra ha ku qusteenba ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala qoli ahlulkalaam waxay yidhahdeen suuragal maaha lianna mawdkubay dhan waa macno ama waa carab daate iyo jirmi iyo jawhar ma aha shay jumbudh leh ama qira leh ayaa la gowracaa mawdku macno weeye aan la arkaynin waa hayru maxsuus shayga noocaasa ah intii maxsuus laga dhiga lama gowrici karo acraadda ilaahay wuxuu awoodaa inuu jismi ka dhigo ama muuqaal ka dhigo suuraة اlbaqara soo macno ma aha la akriyo qur-aankii baa doodi ayib shay walba allihii min cadam kaa abuuray wuxuusan awoodin baa jira ilaahay waa calىa kuli shayin qadiir dabagalkaa iyo qodqodkaasna waxa lagu aafoobo weeye marka xadiidku waxaa ka mid ahaa ruux farax u dhiman lahaa ahlujanna maalinkaa farax u dhiman lahaa markii la yidhi khuluudun falaa mowt bay farax u dhammaan lahaayeen ruux walbahaariya tiiraanyii urug u dhiman hadduu jirana ahlu naar baa u dhiman lahaa ciyaadan billaah marka qadiyadaasi sidaasaa lagu dayn waa min alghaybiyaat nu'minu biha wa nusadiqu biha walaa nata'awal sidaas wey alimaam اlqurطubi wuxuu yidhi wanka maxaa loo dharoo qayb cad loogu sameeyey qayb madow kur madow dhexdana ka dharan maxaa loogu sameeyey wuxuu yidhi midabka ahlunaarka iyo kii ahlujannaha in wanka laga helaa la rabaa buui mawdka in laga helo ahlujannuhu way cadcad yihiin buuri waa meeshan cad oo meesha cad way yar tahay ahlujannaha yar buuri kurkan weyne madow ee ahlunaarka madmadow naarna way u badan yihiin buuri xikmada xikmad sahlan maa laakiin waa ijtihaad imaam raxmat ullaahi tacaala calayh macno quruxsan weeye sheekhu wuxu uhi waqad khuliqat اljannatu jannadii waa la abuuray iyo wamaa fiihaa wixii nicmee ku dhex yaallayba waa wa khuliqat innaaru naar baa la abuuray iyo wamaa fiihaa wixii ku dhex ee cadaab iyo wax laisku cadaabi lahaa ah. khalaqahum allah ilaahay baa abuuray uma khalaqa alkhalqa lahuma naar iyo janna rabbi baa abuuray kadibna wuxuu u abuuray dadki geli lahaa janno dadki geli lahaa waa qorshaysan yihiin dad waana or waana abuuran yihiin in kalena waaba iman doontaa wayahadi naar cidii mudan lahaydna laa yafnayaani ma dhammaadaan naar iyo janno dhammaan mahayaan walaa yafnaa dhammaan maayo maa fiihimaa naar iyo janno wixii dhex yaallo ama cadaaba xagga naarta ama nicmo iyo naalle iyo naxariisa xagga jannada abadan weligeed fanaa naar naartu inay dhammaan addoommada marka lagu cadaabo mutay si loo cadaabayo loo cadaabayo marka demdigii iyo kufrigii laga gooyo baaba'aan naarta dhanba waa la baabi'in dadkana waa laga soo saari jahmiyaa qabto waa caqiida kufriya cinda bacdi alcilm wadaadana waxay dhaheen kufri ma gaadhsiisano mutaakhiriin ah ama cinda salaf kufri bay ku dhoweeyaan waa warkii jahmiyada oo waxay dhaheen caqliga haddii la fiiriyo ilahi waa kafuur raxiim bay dheheen addoommahanna way ku kufriyeen ama way caasiyeen markii naar la geliyo la xaquuqo oo la shido oy qumudaan oy socoto laabiiina fiiha qaaban ay noqoto ilaahay naxariistiisu maaga dambe wuxuu dhihi balada dembigii waa laga gooyey naartan albabaha loo xidho ayaguna bannaanka ha la keeno macquul maay dhaheen ilaahay intaa inuu sii wado addoonku dembigiis wuxuu ku dhammaanhayaa muddo koobanoo dhowr milyan oo sana ah ama toban milyan oo sana ah intay doon ha noqoto laakiin aakhirku waa in addoonka meesha laga soo saaro salafku waxay dhah horta wuxuu waa nusuus qur-aankaana caddeeyey naartu inay baktido say ushi u shidmayso u shidmayso u shidmayso ay baktido ma suuragalba haabay dheheen waxaa leeyahy qur-aanka idin beeniyey kulamaa khabat zidnaahum saciiran baa ilaah ka yidhi kulamaa khabat zidnaahum saciira waxay dhaheen waxaa suuragal ah say ogu jiraan ogu jiraan ogu jiraan inayba la qabsadaan dabka oo u noqdo marka dambe bal eebdarrada u fiirso waxaa lag dantaana qur-aankaa beeniyey kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluuda hayrahaa liyaduuqu اlcadaab goormay la qabsan hayaan faduuquu falan naziidakum ilaa cadaaban maya idaaba soo xidhmi karta khaalidiina fiiha abada walahum cadaabu muqiim ina cadaabaha kaana haraama ay lizaama ilahayna wuu qul maa yacbau bikum rabbii lowlaa ducaaؤkum faqad kadabtum fasaufa yakunu lizaaman allizaamu wاlgharaama waa macna waaxid waa shayga aan wey ku laasimayn kaa fuqaynin walidaalika sumiya alghariimu hariiman ninka daynta kugu le maxaa la yidhi kugu dhego way ku daba taagan dayntadiisii dayntaydii buu ku waayaa shayga shayga ku dhegaa yaa hariimka lizaamka la yidhahdaa ilaahay baa sidaa ka yidhi waxay dhaheen waxaa dhici karta in laga soo bixiyo aakhirkeeda kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha wamaa hum bikhaarijiina minha idan dhan walba qur-aankaaba diidda xaggee loo dhaqaaqaa warkooda waa war kufri ah oo diidan yahay wey yaan kugu lugeyno kuwaas aaaar an ibni an can cumar bn khaaab wa can ibni mascuud wa can caliy ayaa timid naarta say u socoto waaga dambe albaabaha in loo xidho ayaaba doog cagaar ka bixi geed jirjiir la yidhaahdo oo khudaaraba ka bixi doona slku wuxuu yidhaha aahaartaasi ma asixin badankeed wixii ka suganna waxaa lagu xambaarahayaa daarta dadka muslimiinta lagu cadaabaya la xidhi doonaa dadka muslimiinta fircoon meeshii la geeyey la geyn maayo abulahab iyo qaaruun meesha lagu cadaabay iyo haamaan ruux ahlu tawxiida la geyn maayo dabaqaadka ugoonida ahlu tawxiidka lagu cadaabayo cusaadda ah ee cadaabka mutay waciidkuna qabtay laguna fuliyey kuwaa naartooda marka laga soo bixiyo miski olol weligeen taasaa la xidhi bay dhaheen salafku la xidhi waa middaas daaruhu marka waa saddex aakharo daaru cusaati almuwaxidiin muwaxidiinta daarta lagu cadaabay cusaadeeda iyo daaru ahli tawxiidka jannada mutee naarba aan ag oo jannadii weynayd ah iyo daaru ahli اlkufri washirki daaru ahli اlkufri washirki weligeed ma dhammaato walahum cadaabu muqiim weeye daartii ahlu tawxiidka in lagu abaalmaryo loogu talagalee jannada ahaydna weligeed way daa'imi maxaa soo haray daaru cusaati اlmuwaxidiin waa daarta uu yidhi ibnu qayim fi lwaabil الsayib waa baaba'aysa midda ayada aahaartana ayadaa lagu xambaaraya maxaa loogu xambaari adilada sheegaysa naar iyo janno inay waarayaan wax dhammaanna aysan jirin kitaabka rabbigay waa adila qaطciya daliil walba oo ka hor yimaadana waa in la qujumbaaro bimacnaa la leexiyo la awulo hadduuba asaxo weeye haddii kale cirkan u turayna haddiise asaxo waxaan waafajinaynaa aladila alqaطciya lianna laa yatacaaradu qaطciyaani aslan laba daliiloo qaci iskama hor yimaadaan waxaa iska hor iman kara daniyaan daniyun wa qaطciyun ka daniga waa la awuli liyuwaafiqa alqaطciya macnuhu waa sida cinda ahli اlcilm marka ilaahay subxaana wa tacaala msle aad lagu dagaalaman way masaladan naarta iyo jannada waaritaankooda qolyaha ku dagaalamay waagii dambena si khata ah ayaa waxaa loogu tiiriy ibnu taymiya qaba naartu inaad baaba'ayso jannadan waxa laga hadlay waa naarta ibnu qayim baa qabaa laya amaa ibnu taymiya kitaabbuba ku qoray ma qabo ijmaac buuna soo guriyay selafku ay ku ijmaaceen aimatu selaf ana annaara baaqitun wa daa'imatun wa abadan walaa tafna muطlaqan amaa ibnu qayim kitaabkiisa xaadi اlarwaax aakhirka u dambeeya waxaa laga fahmayaa inuu u janjeersanayo naartu ha gaadhe ha gaadhee inay dhammaan doonto wadaadki taqiiduuna subki baaba kitaab qoray alictibaar fii baqaaءi اljannati والnaar wuxuuna ku dhoweeyey ibnu qayim inuu takfiiriyo wuu ku dhoweeyey aad baa logu dagaa maslada iyada ibnu qayim laakiin tafsiilkiisa kale kutubtiisa ku jira baa lagu ambaari karaa naarta uu yidhi xaadi arwax way dhammaanaysa waxaan lena wuxuu ujeedaa midda uu ku sheegay alwaabila sayibo waa daaru cusaati اlmuminiin jamcan bayna kala mxuu ahaa qawlaya الshaykh sheekhu wuxuu yidhi fain اxtaja mubtadicun halkaa miyaan joognaa hadde mise waa yaraha wadaa fain اxtaja hadduu xujaysto mubtadicun mid bidca la yimid baa ku dhegay aw zindiiqun ama diinlaawe biqowl laahi tabaaraka wa tacaala buu qabsaday inay naartu iyo jannadu dhammaan hayaan buu wuxuu u daliishaday kullu shayin shay walba haalikun kii baabba'a wey ilaa wajahu alla mooye ilaahay wejigiisa kariimka ama alla daatadiisaba mooyeene wax walba oo makhluuq waa dhammaanayaan wa binaxwi haada iyo aayaddan wixii la ah ninki hadduu xujaysto min mutashaabih اlqur'aan qur'aanka intiisa isdheha gasho ah mutashaabih tacaariif badan baa laga bixiyaay waxa hadda inuu khuseeyo almutashaabih waa maa yuclamu maa laa yuclamu macnaahu min lafdihi maa laa yufhamu macnaahu min lafdihi shayga macnihiisa aan weedhiisa lafdiisa laga fahmaynin huwa almutashaabih maa laa yufhamu macnaahu min lafdihi aayada macnahooda aan caddayn in daliilkaa lagu kabo ama lagu laro ama lagu fasiraba mooyeen dadka daliishadaa la yidhahdaa ahlu zayq mutashaabihha raaca hadduu deliishada aayadda iyo wax lamida faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa kullu shayin shay walba oo mima kii ka mida kataba allahu calayhi alfanaa'a ilaahay uu ku qadaro ku qoray inuu baaba'o iyo walhalaaka inuu tirmo haalikun waa halaagsan aayadda khalad waa u fahmi weeye kullu shayin haalikum waxaa looga jeedaa kullu shayin kataba allaahu calayhi alhalaaka waa halaagsamaya jannada iyo naarta iyo xawralciinta iyo naciimada carshiga rabbigay kursigiisa waxyaabaaan dhammaanaynin baa baaqi ah sidii rabbi abuuray wاljannatu wالnaaru janno iyo naarta aad sheegaysad aayadda ku lugaysayna khuliqataa waxaa loo abuuray ku dhabuuri lilbaqaa'i inay waarto laa lilfanaa inay dhammaato looma abuurin walaa lilhalaaki inay halaagsantoy baaba'do wahumaa naar iyo janno min alaakhirati aakhiray ka tirsan yihiin laa min addunya addunyada kama tirsano aayadduna makhluuq adduun joogay ka hadlaysa kullu shayin fi dunya kullu man calayha faanin bay la mid tahay wayabqa wajhu rabbika duljalaali wاlkraam aayaddii aayadda waa isku mid aayadda qasas iyo aayaddan suuraturaxmaan waa isku mid isku macnayd cabirayaan waa haddiiba aan kaa yeello wey haddii kale aakharaba allah ka dhige shay walboo rabbi uu ku xukumay inuu dhammaado ayaa dhammaanaya shay kale yaani ta'wiilka sansaarada ku dhuftay xarbi jahmigii waa aragtaa hadda war xuurlcuun ha inoo joogto wallahu aclam intaana ka tegin raggiina xerta ah fanaa naar kutubta laga qoray aan wax idiin sheeg sheego markaas ka dabagala insha allahu tacaala kutubta laga qoray waxaa ka mid a tawqiifu lfariiqayn tawqiifu اlfariiqayn calىa khuluudi ahli اdaarayn waxaa iska leh marci alxambali kitaabka labaad rafcu اlastaar liibطaali adilaة اlqaa'iliina bfanaaءi الnaar rafcu اlastaar liibطaali adilaة اlqaa'iliin bifanaaءi الnaar sancaani baa iska leh sheekh albani baana taxqiijiya kitaabka saddexaad الradd عalى man qaala bfanaaءi الjannaةi والnaar الradd عalى man qaala bfanaaءi الjannaةi والnaar ibnu taymiya iska leh ka شhanaad الاctibaar في baqاءi الjannaةi والnaar الاctibaar في baqاءi الjannaةi والnaar subki baa iska leh intuba waa maطbuuca wey kulligood midka lixaad ee u dambeeya alinkaar alinkaar calىa man lam yactaqid khuluuda wa ta'biid اlkufaari fi الnaar wadaad mucaasiro haddaba nool baa iska leh waa kitaab yaroo aad u qiima labaatan bejun iska badnay baan umalay mise afartan buubahaaba lisheekh cabdilkariim ibn saalix alxumayid ninkaasaa iska leh cabdilkariim بن صالح الحمyد والإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار والله أعلم